ciyaalku kuma jiraan umuda umadahoodii meebeec aan ahayn ama kaniisahayn asukutaa uma banaaneen ama ambeyda khasaaisa yani isaga tukahay nabciso oo kutukahay dhulki oo dur salaadku qabatay oo kudursi la waa jaraa xadiidkiisa asalki inta waayo xubnayaal badan asalka yani oo ugoon oo sabab qayan kusoo arooray waxaa ahaa bacd alhijra hijra bacdigeedii imaamu shaafici aa wariyey waxaa ka wariya ka wariyey waxaa ka wariyey imaam shaafici ahaa mugniyaa ka wariyey xadiidka imaam shaafici aa ka wariyey imaam shaafici aa ka wariyey imaam shaafici aa ka wariyey sufyaan aa ka wariyey sufyaan aa ka wariyey xishaan bin curwa xadiis waxaa laga wariyey waxaa laga wariyey aa ka wariyey isna caaisha xaggeeda laga wariyey waxay tiri waxaad sheegta caaisha ina oo culaada iska dhaafay culaada unuka fasaanya ay magacaaba dhaaf sanjahaasa laga iyo waayo ama waxaa laga magacaabaa qoor xer qoor xerna waa la yihaahaa culaadataha leylata alabwaa caladii abwaa abwaa cawadii lajeeray ay ka dhacday lama qalbiga sida kale caaisha iyo safar ah وkta dhacayaa jira si istigan gooni aheyd kanti istigan ahayn gooni ahayd awaasna waxaa ka dhacaya hersi kana waa hersi haddana waxaa ka dhacaya loo jirihaayo yani qoor soomaaliyeynta waxay ku magacaawaan hadda qoor waxyaa jahab ma aheen qalina ma aheen xadiis cadeeyaa jiraa anuu kaana min cibafaar cibafaar bil bafaar yira oo hadda oo kumaan haasatoo oo bafaar buu magacaabo kasaarkaasi waxa waaye dalibka oo mehra mehra dalibkeedi waaye soomaali badan waa degtaa hmm. taasi waxa ahaa yani kuol ay ahayd yani kuol as ahayd soomaalida kuola jira inagu waxaan dhehi jirnay yani mataawi dhunta karta oo kukuuska markii kukuusba camal eh oo qoorta la xiraa ama waaweyn soomaalida waxay u taqaanaa kuol kuol kuol saadiya ah, dhaxa amase madhaabigeeda dhaay onka masaajida amarka yaqaan waxaa ahaa jirin yahuudiyaalkaasay soo jireen kookuusan waaweyn oo soobnaaha farkanaha ah, soomaaliya aad u qaadi jireen naaraxamana asxaabi barsood laakiin badana soomaaliya sheegi jireen waxyaabaha oo ka dhaca taasas ahaay cibaadadaasi oo ka dhacbuyey iyada ergay ku ahayd bukhaariga xadiiskaasa bukhaari waayo badan himid waayo bukhaariga ku himid markay ka dhacday cawadaas ninkaas ruux اlawaa rasuulka ilaahay dheertay sala اllahu alayhi wasalama bacda rasuulka lama ninaa jiri oo muslimiin kamid ah inay usoo jiriyaan salaadiina waa sun igoo saas duurka ujoog abwaa joogaan cawadaasii a salaaday gashay markii salaada ay gashay diinaya ma jirin malina ma ogeyn yani sina dughaa ayat rumum aa soo degtay ayat rumum aa soo degtay lam tajidu maan mayno qur-aanka hadday biyo hel ad waaysiin ad biyo waaysiin ad biyo heli wayseen fatayamamuu saciidan dayiban aayadii sababtaaskutimid aayadii tayamumka aa soo degtay xuseyd bin cubaar waxaa tiri ama xuseyn tiraahiyaa bisaakilah laa kuujaaziyo khayra khayr la kuujaazi caaisha famaa nazala bika amrun takrihiinihi yani takrihiini amar makuwa soo degin adnaceesi makuwa soo degin amar walba oo kuwa soo dego adnaceesi ilaa jacala allahu ilaah wacaseele amarkaasi minhu cafiisi makrijan asaabiyahay ilaa amar walba adnaceesi oo adiga dhaco ilahay bd mahrigaa taageera mahrigaa taageera walilmuslimiin muslimiintana kii amarkaasi sarnas yeela sababkiis soodegtisanas ahay sardutayamum sababta soodegtisanas ahay ilahay waa usi lama aayadkas ku xusi kitaabtiisii qur-aanka taymumka sanigiisii lama aayadkas ku sheegay suurat nisaa iyo suurat lmaa'ida waxaa sili lahay fatayamamu suurat lmaa'ida maasiri haweenkaa kala gataa mogtahay ja axadukum min raaikum iyo inta wa sababta ay intaas aha marka xadiidka bukhaari waa rabaa waxaa laga faaidaysa xadiidkaaniyey maalaha nimankood wasafri karaan aaftooda ani laga faaidaysa ay banaan tahay waxaa laga faaidaysa naarta ifaaqo tahay midaadi isku qafiso kuna ay ka waa laga faa'iidaystay iyo axkaam badan aa laga faaidaysta madin aan maxaa yeele kuusa oo la xirahaayo salaadada ama caqdi hadii jiraay kiisa jira caqdiga la dhahaa marka riwaayada caqdiga xukumi riwaayada qinaataa xukumi waxa waaye soob waayo idoo safar inay soobto inay sunna u tahay ninkeeda uu soobto inay sunna yahay ciisa laga faaidaysta axkaam badanaa ka baxay waktigiisa insha allah simaadihna asbaabtiisa kamid olkiisa kamid a ka aurta waxaan soo sheegnay midaatlaaa midaata shay aayadda haddaan soo sheegnay daata yani fidiyo lawaalo daata alaslina aayaadka wixii aayadaas soo sheegnay axaadiis madigi markay inuu markiy waxaa kasideyn arkaantii حتى أتليها عن سنين حتى تمضي عن سدينا مدينة سيدنا حدين مقبلاتنا وحتى أسدينتا أكينا أسدينتا مبنية وأسدينتا بس مناطق لا داعي وخنوات المبنية وأسدينا مبنية ظاهر كما ينادينا وفروها في إن شاء الله تعالى إلهي يعني كتاب إن شاء الله مبنية وينادينا badi shuruudiisa badina madigaas ku imaaha shuruudina sidii waaye badigeedina madnooga ku imaaha muqdilaasiisa waa inta ama asbaabtii asbaab asliha madahina asbaabta waxaan hadda kortaaganahay hadda aan kortaaganahay ba waaye na waxaad ugu fiican hadda korjoogna waaye waxaan hadda korjoogna waaye hadda aan galooni waaye ahadumaa ahad asbaab hamoodina ahaduhaa maytasan oo lama sac iyo codkad walaaka hadad ahaduhaa axkaan waa saamilina waxay rabtaa soorbada loo soocono fikir badan rabtaa maskaxay laakin waxaa rabaa inka fakirno yani oo saxiixan insha allah ilahay waafajiyo waad ka dhaheena insaan tahay jas jas alla ka koriyo bini aadam waa jaja ha wamin caalimin ilaa lahu sabwa ilaa lahu hasba balino wamin raakibin ilaa lahu has sabwa si faras kori waa dhacaa si caalim tahay jas waa leeha maxaa yeelay imaam malik waxaa sheegi jiri markii kitaab akri ahaayo kitaab aa sameey iri kulu kalaamin hadii akri kulu kalaamin hadal arko yunadu waa la celiyaa waa la dhaxaa qeybgal waa la ogolaa ilaa kalaama saaxiba hada alqabri nabinaabi sala allahu alayh wasalam intaan oo qabrigan oo saaxibkiisii ah kalaamkiisii maahan kalaam walba waana la maqli waana la ogolahaa في شرع إلا ما كلام كيسي ما وانا أنا ما في جيو على كل حال الله وحضر الله تفضيل سريع الله تعالى الحمد والله نفعنا الله ببركته وبعلومه أحدها أحد الأسباب له أسبابك oo fahameyka loo fahimaayo dhibkooda waxa waaye taqdilmaai bihi waayo boodi waaye fiihi oo lawaaya waaye macnaha saas hadid adiga misaalka waa hadad adiga yaqiinsatid yani oo biihi waayadeedi ad yaqiinsatay maxaa waaye qabaa xadyaal aa leedahay asujulhiisid maxaa ahay yaqiinsado faqdulmaahi faqdilmaay din zaydeyda hadawaakan tago maxaa ahay hadau xunsado maxaa ahay yani musaafirkii hadisi xunsado kaya mutayaqala musaafir musaafir hadau xunsado faqdoo diiwaydeedi tayamuma yani waa gabagabaysaa ilaa baladin sidis la-aan raajis la-aan gabagabaysa وin twhmuu haduu wahmoodo faqd lmaayo adilaa talabin muqiimkana sugula waa musaafirki o muqiimki sugula faintaykana musaafir musaafirki hada muqiimsada faqdun faqd lmaayo tayanaa gabagabista bilaa talabin jirif la-aana gabagabista raadinina gabagabista muqiimkana waa lamid musaafiraas sheekh nagaada cabdiri dراع وحق الدراسة على الوالد أما جهل على الوالد تعبيرك دراع على الوالد فقدر فقد الماء دي ويبيبي حديث وحين سبقي أمنا بلا طلبين بلا طلبين محايا لي وحله أسكبتك إن أس يعني لهلين وحبيه لهلين أسكبتك جلس فوقي أبطأ سنخلها أبطأ وآيه cabas wiilkeeda cabas cabasan waa magawo macnaha meel waxaa siiyaa bacaadka waaweyn oo baadiyaa siiyaa waana huwa meelahaas bulshadii diinka meelaayo bahsiya waaye majrihaayo hadii waajiriha asiraa haleeleynaas ogaay asyahay cabasa sulaqahaa inta inta waxaamahu hadii wahmigiisa isku dhaco yani biyo inaad helaayo وهم وكل واas يريدونa iن شاء الله dlmاع وaay marka وaaa drسkii inta مaxaa keenay markas lehay شeeka yaعni مسافر asri مسافر sadilwajooge مقيم kala wada mid مسافر kala xusi dara algaalibs xusi sheeka in kaana مسافرa hadii sheega oo مقيmin hadii yahay in tayaqana sakda almaai haddii biyaha waayigeeda saqinsado xaggee yani asawaaya maa asawaaya ah. xageesi xagga lhoos waxa waaye xuduudda oo sijirihaayo asajirihaayo musaafir sakdi sakda almaai ama muqiimka salaam walaadahay fain tawahamahu almaai talabahum liqaxlihi warasqatihi wanadara xawaaleeyas dayaa saaraysa in kaana yani binisbadin hadis yahay fain اxtaaja hadis u baahda maxa taradada waan ahaada qadra nadrihi doomadisa qadarteeda fain yajid hadii yani asili waayo tayamama walow makasa hadayna waayo mawdicu makaansiisi mawdic alfaqdi falasax wujubu dalb waaye waa yani asaxa waxa waaye dalabta wujuubkiisa waaye waaisi lima yadra mas'alata ukra waxa waaye mas'alada kale waxa waaye waasa وxasjlhaa xaji xaj اlweysa dalba xaji xaji waxa waay saddex xuduud waaye xaj اlweysi xaj اlqurbi xaj اlbucdi matalan ba haddii meel looga soo qasdo ilaa makaani maxaa waaye xaj bucdi xaj اlqurbi xaj اlweys inta inta marka xaje waay xaj اlweysi xaj waaye makaankii haddii loo soo xooliyo oo lhiraa isoo gaaray isoo gaartay hab ashiraa oo ama kuyaabeysaa ashiraa adrikini isoo gaarta oo laga maqlaayo lhiraa meel laga maqlaayo waa xajulqurbi aa yihaahaa waxaana waa la yihaahaa quwatu fahmin aa yihaahaa waxaa lagu magacaabaa quwatu fahmin ninka oo gamiinka gumo gamiinkiisii markay gaari lahayd hadii geelameyhi ay oo ninka aad dheerehaayo oo magaciisii ah kan halgaantii ah hadii daminta gome oo aad u gamid badan gamida yaqaano hadii gome maay gamidkaas gaabhaaye maahaas alhilakatahamin macnaha talaabtis geni ama damintis geni inagii kudhaci lahayd atasajah mini yani askasiir hadii isijana afarta jah ah ilaa hada xuduud ah min kuli jaha wa meel walb o xuduudan kamid tahay sijano afartiisi jahoodkiisii gadaadkiisii midigtiisii dagaxdiisii mi yani oo zamiinta sijano ay dhaci laheyd misigamida dheerayaayo taasa xadiqoos leedaha haddii saqiinsiga biyalaas sawaayo xaggaada sawaayo oo yani ashubin وحينها كفروا إن أقولا يكون وعشقيك بأسواء كما في أسواء إنها كفروا ومن هتستجيلين أسواء شقيك بو حد الوسع كفروا في غلط الثاني أصبه إنها كفروا السهلين تيمم بلا بلد فأجب جبيتها وطوعا راجل من جبيتها haddii afoodidii heliteediia huwa hadaas yani inaadkahelada waa huwa hadda la sheegay maxay tahay hadday qoyska meesii markaas waxaa waajiwaa inaas u qasto aa waajiwaa inaas uqastaa waajiwaa seesla qasaska waajiwaaye laakin waxa waaye fardigaas leha markaas uqasdaaye fardigaas lehaa fardigaas لها fardi waxawaaye yani hadii yani shardigii waxawaaye marka waxaa shardi ah in aanu nafta naf hadayka aanu ahaa laftiisa iyo maalkiisa iyo xilmigiisa iyo ikhtisaasa ikhtisaasa muxtaramaatin intaas yani inuu aamina ahaayo yani hadii balaas ahaayo waxaa waajiba inuu dalbo naftiisa inuu ahaa shardi waayo maal inuu ahaana shardi waayo ixtisaas inuu aamin yahay shardi waayo marka ixtisaas aan lahayn waxaa la wadaa waxaan maal ahayn laakin yani waxaa waaye yamin waxaa waaye laakin naxw waxaa waaye maxaa aminahaa duruudi waytigi waytigi saas macana walow faata lwaqti hadday gafaayo ninka waqtigii waxaa gafihaa gulwat sahmi tajriha gulwat sahmi waa dina jira hadi weysi waay ama weysiqasiya waajiba maxaa yeelay dihi waxaas ulakeeyahay isoo gacantiis jira camal waay hadii diya ay jiraan xadilweys waa soo eegi doona insha allah lama bohol bohol iyo intaan oo maytar ahaan iyo ahaan oo malaha waa soo biskadee waaye lama boqol iyo afartan metr iyo meelahaas qadarkii waayo wax dheerba ma aha hadda inta aan joogno qofka inta asbuuc ilaa yani sifato waxa waaye meha qabasiya maqabadaha meeqa metr habahaa boqol metr lama boqol asigoogeyno ilaa aduu jaamacad camal wax dheerba ma aha hmm. Hmm. Hmm. بريسك أنفسها أدلغوت فيها هاتوا ميل هاد الجيرتك والسرات اللي في ذاتي اللي في ذاتي ولا لا مخلاي ما هاتوا خلاص بيها هديك دي وأتشهد أو بيها أتهدك أو جيرتك بأتهريك أتهدك وحافي واجبة إنها جيرتك معايا لي بيه أقعنتها كجرى عمل واي هذا بيضا وليسك يعني وقتي يا هلوليسك hadii yani aan gabagabaysanin haddaan gabagabaysa waktiga waa haleela haddaan gabagabaysanin waktiga markaasayna haleeli karo markaas siraahay iskaweys qaado saas lewaay iskaweys qaada siraah oo biyo yani macnaha ku yaala iskaweys qaado sabtigii saasa saasa roon marka hadii loo fiiriyo waxaa lagu fasiray xadilquus waa fasireen culamada fakoodii xadilquus waxaa waaye gaayadi oo dambaysa waaye ama xuduud saddex waaye mustaraka waaye fi lxuduud basiray ku waxay ku qadareen culamada dul waxay ku qadareen xadilqurbi waxay ku qadareen misli fasax misli fasax fasaxiisa waaye ficni waxaa lagu qadaraa bikayri alasqaali guulaha yani culus socodkoodii oo muctabilada ah waxaa lagu qadaray samikoo yani darajo iyo rubo aa lagu qadaray samikoo darajo iyo rubo aa lagu qadaray halkii darajo waxa waaye afar daqiiqo maho afar daqiiqo daraj hadii dawja hadi socdo afarta yani afar daqiiqo afarta iso yani oo afarta iso daqiiqo inta afarta iso daqiiqo waaso ahaay xad maxaa yeelay masaafat yani masaafata qasriga hadii la fiiriyan waliilay ahayd masaafata qasrigan waliilay ahaayeen waxay kuqadareen culamada saddex boqol iyo lixdan darajo qadareen marka maxaa rabaa inta kageeya badan masaaفat اcusri kama ila tabtawa hadid qoydisid oo darajadaasha ati qoydisid waxa yani gooni oo la rahaayo kasakii waxaas larahaa labaatan iyo magaciisa lama darajo inis darajo labaatan lama inis darajo marka meekan saxaa fasaki afartan iyo siyeetan iyo labaatan maya labaatan ilana ilis daraja yahay sagaasan sagaasan daqiiq sagaasan daqiiq waxaa laleeyahaa waa farsax oo marka halkii farsax maxaa halkii kamiilaha farsax kamiilahii farsax hadii loo qeydiyo maxaa soo saddex boqol iyo lixdan oo dariiq boqol iyo lixdan sano markaas yani waa intaas waayo xaj lqurdi xaj lbudina waa kasii dheeryahay waxaa sheekayaa saas qadarina bulshooyinka yani waxyaala yaable wax dheerba maaha kalna waa si xaj lqurdi xaj yani xaj lqurdi xaj lgoos wax kala dheerba maaha cobada maaha kan waxaa saxaa laba kun iyo laba kun iyo ko laba kun iyo waxalaas oo meter miya kilometer laba kilometer ay kusoo camal saxaaha intan hadii loo fiiriyo insha allah xaashan kusuugi waa qadaraad inta fartas ahaan kusuugi iyo masaafa ahaan calaa kuli xaal qasdiga qasdaya lahaas waaye حد الغوث انت وحد الايو حد الغرب فهو ما نظر وحيد فصرايا حد الزهي وحتصرع افجارا يعني حد الجعد xaj lqoos waa ka badan yahay biyo intaa jiraan ayaamana bilaa dalabin xadii ilaa xadan oo biyo ashiyo inaad ka helaayo xajka oo laleeyahayo xaj lqoos yani waa uqasday dib qasday awaajibaa laakin mhm. waxaa shardi ah in nafta aamin u ahaado nafti aamin ahaato maalkiisi iktisaasaad yani waxaa la yidhahaa kuwa muxtaramaadka ah waxay maalka ahayn oo ah masal junuudi meytadi camal oo shuruudulmulkigi baablbeyc ayu sheegi doonanaya saasaad gartaa muxtaramaadka aleysan beecood xaaraam lama qubanasde beecood xaaraam isticmaalkooda banaa waxyaalahaas wa hadii lamagudeeyo waa isticmaalikeed hadii ad gadaayan xoog qoonaysaa lama qoonaysaa markaasi xadilgoof hadis ama guluq fahmi qasdigiisi awaajibaa maxaa yeele bi adoohankatid camal waay hadii tiraad hadaad weysaysatin hadid gabigoodhasatid waktiga waa gaaraysaa haddaan weysaysan un gabagabaysanine yani majaara axsan iska weysa qaado amarka saasas ah wain tawahamihi maada wain tawahamahu diya twahmooday wain wain tawahamahu waa wahmooday biyas wahmooday وجود الماء معنى توهمه وعاش وهموي وجود وهو وجود الماء به البيت وهموي رسول الله يتوهمه ساعة سري وعيسى سهري أو ظنبي يسكي واحد وهمي محاء هين ظنبي يسكي هو من باب أولى واحد معنى حديث وهموي نبط البايو وملي وشكي وتسي أولي يمين hadii riwaayat wahni maxaa la yidhaahaa wahni waxa waaye diidii yani xelidoodii riwaayadoodii aadima hadeen aqaldoodi riwaayadama hadeen diidii riwaayadiisii iyo helidiisii lamalaasa aqaldoodi riwaayadama hadeen dadkii maxaa waaye kusool amreen waaye yani inaad helaayo inaad heleenin askiisa ka sugnaadeen dami maxaa waaye waxaad aajifahada qalbigiisii dii helidoodii wahmina maxaa waaye waayo diyaa raajifuna hada haddii la yiraa magaciisii xaaladaasi oo yani wahmiga hajiriyo keyrkoodiina oo yahdii damigii iska suga keyrkii iwa waaye lamadaas yani keyrkoodi maxaa waaye wahmi waaye min baabi ola waaye dami iska sugaa kasii oleyni inalajirina waa kasii olyahay mhu waxaa laga kasi maaysa marki sik geeyo waa dalba damiga qadriq lula waayo ka yani wahmi marki jiraa wahmigii mahuwada fakdigiisa aalibku ah qalbigiisi waxaa qaalibku ah inaad xuleyni maagaalima wahmi le waayo waxaa camal waaye yadub cinda siki wadami qadriq lula maldhima طلبه waa dalbaa xadiis waxmoodo طalbahu waa dalbaa min raxlihi ahalkiisasa dalbaa warufqatihi warafqalkiisasa dalbaa bacda dukuul wkti le wa bas wakti as galo markaa waajiriya wajiban waay nawaasa waxamahu maxaa yeelay tayamumka dhahaada daruura waaye daruurane adoo soo togi karto inaad heli kartid oo salbi kartid yani daruura ma jirto maku banaan markaas balba usaajirihaa wasiilkiisii ajirihaa oo mawsuuf aha ma naftiisa ajirihaa kusura waxaa waaye waxaa lagu magacaabay dadka yani oo isku dhimrihaayaa la yidhaahaa dad oo loo nisbehaayo yani iga yani istifaaq iga isku naxriistaan kuwa isku dhamaa yani isku dhimriyaan jamaaca waaye jimla jimla ahaana meel u degaan yani jimla ahaana ay safraayaan dadka saas mar isla degaan isla soo degeen oo marna isla kacaayaan rufaqa leelaahaa saxabiyiidka dalba la jilaka dalba marka kabacdi wanadara waxaa sii fiiriyaa xawaaleyhi gaar isii waa markaasi macnaha waxasaasa dalbaa gudub aqalkiisa mahasdeganaay racli waxaa la yihaahaa ninka mahasdeganaya la yihaaha dawaxa ahaado ninikiisi dhawxa ahay ninikiisi balaasada ahayd ninikiisi magaciisii cooska ahaay waxyaabaha kulli waay insaanka aswasa dhan aa la yihaahaa yani aqalkiisa